ayuu baabkan u baab yahay du'aabada waxyaabo badan baa loo isticmaalaa kow waxaa loo isticmaalaa timaha fooda waa loo isticmaalaa oo soo raar ah amaba timaha dhinacyaha ka raaraca waa loo isticmaalaa oo tima waa loo isticmaalaa iyadoon la jarin ayagoo sidooda ah timaha raaracsada du'aabo waa la yidhaahdaa kow tan labaadna faraqa cimaamadda oo raaracsato gadaalka raaracsana du'aabo waa la yidhahdaa waa qodob labaad sidoo kale du'aabo waxaa la yidhaahaa timaha in qayb laga xiro oo qaybna la baaq yeela dhowrka oo kale dhowrka dhowrka oo muxuua ah ilmaha maaragten eh, in timihii qaybaha laga xiro oo meeshaan kor loo daayo amaba qayb loo daayo du-aabadana taa waa la yidhaahdaa marka saddexda qayboodba waxaa weeyaan waxyaabaha du-aabada lagu fasiray ka midta imaamka marka caleyh raxmatullah halkan wuxuu ka sheegi doona ama adilada uu soo aroray qayb waxaa ka mid ah duaabada inay tahay timahaas soo dhacay waxaa dhici karta timheednoo kale maahan ama dadka intooda badan timahooda nooca ma ahan tima jilacsan oona badan a laga yaaba qayb in inta la xiro ay qaybana ka soo raaracaan weliba caruurta oo kale in saa loo yeelo wax dhici karo waxaa noo imaan doona duaabada carruurta laga sheegi doona kuwa la yaro kala xira inay yihiin ayaa laga yaaba wallahu aclam marka duaabada cimaamad in laga raaraciyo meesha ishkaal ma lahan liskuma haya iyad hadal ma lahan waa wax bannaan waliba nabigeena calayh salaa salaam inuu sameeyey amaba labiskii xilligaa loo labisanaya inay tahay ayaa nusuus ku soo aroortay kow tan labaad waxaa weeyaan du'aabada oo timaha in qayb inta la xiro dhowr iyo amaba qayb ka mid la reebana ayadana waa muxaram taa lama ogola waxaan banaanayn qazaci weeyaan lama ogola qaybta saddexaad marka timihii in qayb caruurtii qayb inta laga xiro qaybin ay ka raaracsato qayb muxuu ah ka raaracda ishkaal weyn inuu jirna u noqoto wallah aclam nacam alqazac wadu'aaba mar maadaama du'aabada saddex tafsiiraan ku fasirnay mid ka mida waa qazaci midda hadda dambe dhowrka la reebi waa qazaci un saa weyaan lidaalika imaamka maadaama hadda uu ka soo hadlaayay muxuu ahaa qazaci iyo waxyaabo badan uu ka soo hadlaayay oon annahyi can qazac taqriiban waa isleeyihiin marka tafsiirka noocaas buu noqda kalamaduuna waa yahay xadiidka shan kun iyo iyo saddex iyo lixdanaad waa xadيث صحيح لغayrihi qala الimam النسي عليه ل أخبرna الxaسن بن إسmاعيل بن سليمان الكلبي wa ثقة qال xadثna cبد بن سليمان الكiلاaبي cفوا wa ثقة tbt عن الأعمش سليمان بن مهران الكاhلي عن أبي اسحاq السبيعي عن هبيرة بن يريم هبيرة بن يريم ولا بأس به laa ba'sa bihi waqad ciiba calayhi biاtashayuc waay qaal wuxuu yidhi hubayra qaala cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud oo nabigeena cala sl slaam saxaabada ugu jeclaa ka mid ahaa nabigeena qur-aanku intuu kudul akhriyay kadibna nabigeena u ooyay calayhi salatu asalaam cabdullahi bn mascuud wuxuu leeyahay qaala cabdullahi bn mascuud calaa qiraa'ati man ta'muruunii aqra calaa qiraati qiraa'ati man akrin kiiseeba ta'muruunii aad ifaraysaan aqra inaan akhriyo qirada inaan wax ku akhriyo aad rabtaan ii sheega qiradewa qiradeen ku akhriya qofka aad leedihiin qirada hebelku akhri waa qofkee oo ani igu dhamma ula jeeda malaha wallahu aclam qur-aanka aqra'u miyaan akhrinaya calaa qira'ati zayd ibnu haabit zayd ibnu haabit siduu qur-aanka u akhriyay ama qiradiis miyaan akhrinayaa bacda maa qara'tu markaan akhriyey kadib oon xifdiyey min fii rasuulilah rasuulka al afkiisa sala allahu calayh waali wasalam bidcan wa sabciina suura dhowr iyo toddobaatan suuradood marka nabigeenna aan intaan ka dhegaystay aan akhriyey aan ka xifdiyey carabkiisa miyaad leedihiin zayd ibnu haabit qiradiis ku akhri ma garba arrinta ayada gar ma ahan maxadiida ka horey laqad qara'tu cafwan cafwan xadiidka ka hor ahaa calaa qira'ati man ta'murunii aqra' laqad qara'tu waxaan akhriyey calaa rasuul rasuulkaada waxaan ku dul akhriyey wa sabciina suura dhowr iyo toddobaatan suuradood wa ina zaydan zayd ibnu haabitna radia allahu tacala canhu ardaa zayd ibnu haabitna wa ina zaydan zaydna la saaxibu du'aabatayni laba baraar mid u isagoo ah yalcabu maca sibyaani caruurta la ciyaara mujeedaan yani zayd oo canug yar ah oo hadda qur-aan iyo baabkiisa waxba aan ka ogeyn ilmaha dhoorayaalka iska ah insaax tacbiir oo labaduu aaba ay ka raaracda ama muxuu ahaa timihiisa ay muxuu ahaas noocaas ay yihiin ayaan dhowr iyo toddobaatan suuradood afka nabigeena ka xifdi calayhi salaa salaam maantaad marka adla taagantihiin qirada zayd ibnu haabit ku ah ma garateen marka sidaa weyaan maxalushaahidka maxay tahay zayd ibnu haabit inuu du'aabatayn lahaa laba dhowr amaba laba tima oo labada dhinacood muxuuha ka yaro raaraacay inuu lahaa ayuu halkan imaamka usoo qaatay calayhi raxmatullah inay dhib weyn lahayn ayuuna makhaasatan caruurta ayaana halka imaamka usoo dariishanaya xadiidka shan kun iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasi abarna ibrahim bn yacquub ibraahim bn yacquub السعدي و إبراهيم بن يعقوب السعدي وثقة حافظ رمي بالنصب قال حدثنا سعيد بن سليمان الضبي وثقة حافظ قال حدثنا أبو شهاب أبو شهاب كان وعبد الرب بن نافع الكناني وصدوق يهم قال حدثنا أعمش بن سليمان مهران بن مهران الكاهلي ويان عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي وثقة بن خضرم قال وحيري خطبنا ابن مسعود عبد الله بن مسعود أنه خد بيه tamuruunii ifaraysaan aqra'u inaan akhriyo calaa qira'ati zayd ibni haabitin zayd ibni haabit qiradiis inaan ku akhriyo sideed ifaraysaan bacdamaa qara'tu markaan akhriyey oon xifdiyey min fii rasul rasulka afkii sal slem bican wa sabciina suura dhowr iyo toddobaatan suuradood wa ina zaydan zaydna maca alkhilmaani caruurta uu la jiray lahu isaga ay u sugnaatay du'aabataan laba baraar amaba laba maxodhoor xilli aad zayd aad muxuu ahaa intaa la ekaay dadiisa u yaraa ayaa nabigeenna ala sl sl dhowr todobaad suuradood ka xifdiyey kuna dul akhriyey xadiidka an kun iyo han iyo lixdanaad waa xadid saxi isnaad ah qaala imam nas bd ibrahim ibn mustamir alcuruqiy wa saduq yuqrib qaala xadaana salt ibn muxamed wa saduq qaala xadaana hasaan ibn اlaqar ibn xusayn النهشلي ومقبول قال حدثني عمي أذيركي وزياد بن حسين وثقة عن أبيه أبيه وحسين بن أوس البصري معدود في الصحابة رضي الله تعالى عنه قال وحي لما قرتي قدم وسوقري لما قرتي قدم وسوقري عن أبيه قال وحي لما قرتي قدم وسوقري واكيرينك سوقري وحسين على النبي نبي وسوقري بالمدينة مدينة وقيمت فقال له حكيري رسول رسول حكيري أدن مني إسدو fadana minhu wuu dhowaaday fawadaca markaasuu saaray yadahu gacantiisa calaa du'aabatihi baraarkiisa ama dhowrkiisa ayuu gacanta saa u saaray uma kadibna ajra yadahu gacantiisa ayuu saa u mariyey wasammat maxaa qoran maxaa sammata muxuu ku qoray sheekh samata muxuu ku qoray ya maxaa qoran samat samata waa samata samat maaha samata weeyaan waay wasamata calayh samata sooma muxuu ku muxuu samata wey waa kordhaban tahay muxuu yidhi adna muxuu kuu qoray kadibna tafsiirka muxuu ku dhahay samata marka daca lahu miya kadibna bas waa yahay uma kadibna ajra yadahu gacantii ayuu saa u mariyey wasamata calayhi markaasuu u ducooyey amaba bismi wasamat calayh bismilah ayuu yidhi wadaca lahu uu ducooy nabigeena sal allahu calayh waali wasalam baabu tawiili اljumma in timaha gadaal dambe qofka qaybta dambe in la dheereeyo inay bannaan tahay dhib ay lahayn ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan kun iyo lix iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa laakiin laga fiican yahi in la dheereeyo ragga khaasatan akhbarana axmed ibn xarb aطaai waa saduq qaala xadaana qaasim ibn yaziid aljarmi waa iqat caabid qaala الثوري وإمامك عن عاصم ابن كليب بن شهاب الجرمي وصدوق رمي بالإرجاء عن أبيه أبيه أبيه وحوى صدوق عن وائل بن حجر الصحابي الجليل رضي الله تعالى قال وحي وائل أتيت النبي النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولي أما يسقناطي جمة تماء دير قال وحيري ذباب وشر إباس ساسويري وظننت عن عمري أنه النبي عليه fanalaqtu kadibna waan tagay faakhadtu min shacri timahayg ayaan muxuu ahaa soo jaray oo faqaala wuxuu yidhi kadib nabigeena cala sl slam innii aniga lam acnika kumaan qastin wa haada arrinkaan aad samaysa ood soo gaabaysayn axsanu isaga ayaa wanaag badan saasuu nabigeena yidhi calayhi salaa slaam nacam ya sheekh oo xuseen yani kayf isku joog guduudin ad ka hadlaysaa de marka isku joog o eh, eh, dhan ad miskin guduudka ad ka hadlaysaa axsanta horta oo eh, aad baa laisu weydiiya oo mufasiriin ragga shuraaxda axaadiistan aad bay ugu hadlaan qofka waxaa nabigeena u nacay in wax guduudan ninka ragga ah uu xirto mucasfarkii weyaan oo yacni dhar guduudan amaba huruudaysan ninka ragga inuu xirto waa tii la diiday xadiidkaana aan xalay soo marnayna in nabigeena calayh slat slaam uu intuu aad u labistay dhar isku joog ahoo casaan ah xirtay timihiisana ay muxuuaha garbaha iyo dhagahay halkaa u dhexeeyeen qurux cilla quruxna ayna jirin waa tii aan soo marnay soo saamayn meesha marka ishkaalku wuxuu ka imaanayaa nabigeena haduu guduud xirtay guduudkan horaan loo diiday si ay isu waafaqayaan iswaafaqijinta culamada waxay leeyihiin guduudka la diidaa waa guduudka tiqta ah oo wax haba yaraatee aan ku jirin wax caddaan amaba buluug amaba madow ama oo yacni guduud dhiig ah keligiisa ayay ayaa muxua loola qasta ay leeyihiin lidaalika hadda cimaamadahan cascas oo ragga akhyaarta qaar ay wataan casaan sidiisa maaha caddaan aa ku jira mogta oo barbare waxbaa ku jira marka way bannaanta ay culimada haddii marba yani wax ay dhexgalaan marka waxay leeyihiin oy xadiidka marka ku xambaarayaan in nabigeenna dharka uu isku joog u watay intiisa badan ay casaan ahayd laakiin midab kale uu ku jiray saasay ku xambaarayaan wallahu aclam waaya baabu cabdi allexya timaha in la xiro garka garka in muxuu ahaa la xiro caqdiga wuxuu noqonayaa in dhexda laga xiro oo muxuu ahaa xerig dhexda looga xiro waa suuragal waxaa suuragala in wax yaro koolla ahaana la mariyo oo timihii la adkeeyo la dhejiyo oo muxuu ahaa timihii soo raaraco weyna dhab laga siiyo oo la dhejiyo taana waa noqon kartaa xadiidka shan kun iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas akhbarna mxamed ibn slmt almuraadi wa iqat tabt qala xadaana ibn wahb cabdullahi ibn wahb almasri wa iqat xaafid caabid can xaywa ibn shurayx atujiibi wa iqatu habtun faqiihun zaahid wadakara aakhara qablahu nin isaga ka horay ayuu sheegay muhima marka looma baahnaba can cayaash waa iqatu habt faqiihun zaahid ninka isaga ninka lagu kaba uma baahno can cayaash ibni cabaas waa iqa alqitbaaniyi qitbaaniy qoranta maxaa idin qoran qatabaani baa ragga inta badan u qoran qitbaani qoranta qitbaani bikasi qaaf sida saxda waa kitmani ya it naam naam kitmani ha saas saas sax qatabani maaha ana shumayman ibnu baytaan albalowi oo iqa ah xadada wuxuu warramay annahu ninka la yidhaha shumaym shuyaym shuyaym waa shuyaym annahu isaga samica inuu maqlay dawayfiq ibnu haabit alansaari oo saxaabiga ah, inuu ka maqlay qol isagoo leh ina rasu rasulka sal slam qaal wuxuu yidhi ya ruwayfacow lacala alxayaata nolosha waxaa laga yaabaa satatuulu bika inay kula dheeraato bacdi gadaashay ood muddo badan gadaashay noolaato haddii ay saa dhacdo faaqbir innaas dadka waxaad u sheegtaa annahu shaniye man caqada qofkii xero lexyatahu timihiis garka ah garkiisa qofka xero aw taqallada amaba qoorta ku xirto watran afuuf watriga waxa weeyaan xirka ilmaha iyo dumarka iyo xoolaha nool iyo geela la jecel yahay iyo fardaha iyo qoorta looga xiro weeyaanoo la yidhaahdo ama gacanta looga xiro bini aadamka si looga ilaaliyo say sheeganayaan isha iyo xasadka iyo wixii la midka ah aw amaba taqallada xirto wataran afuuf iyo xaragaas noocaas xirto aw istanjaa ku istinjooda oo istinjo ka dhigta birajiici daabbatin neef digadiis daabba deged digadeed eh, muxuua ah ku eh, istinjoodo aw cadmin ama laf fa ina muxameda nabi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam bariiun minhu beri ayuu ka yahay saasuu nabigeenna cadayna sal slm alshahidka marka waxaa weeyaan aw annahu man caqada lixyatahu lixyada marka maxaa loo diidayaa waxaa loo diidayaa waa ficlu acaajim dadka cajamta ah ayaa saa sameeya hadda hindida maarata kuwa garkooda caabudo iyo timahooda caabudo guud ahaan waay ya kuwan way xirayaan ha axsanta kuwaas way xirayaan kuwanna waxa way way dhejinayaan oo waxbay saa u saarayaano saas ugu xirayaan singa singaha iyo kuwaas aad ugu dheeriyi mogta <laughs> maaska masoo gala way shacabdirashiid <laughs> aaska hada barayna waa <laughs> imtixaankan xaqiiqatan waa su-aal meesheeda muxuu ahaa u baahan in la eego ah, de kolleyba waa imtixaan xaqiiqatan horta cidda garka lahaa u darano annaga gar fiican maba lihinbe <laughs> marka waxaan u malaynaa waa daruuratan min baab daruuraat iyo halkaas ba lala aadi insha allah dhib weyn ma jiro waay na a ah. ah. takabur ha takabur kuma jiro kan waa in naf ay hayso oo <laughs> saxwa baabu nahyi reebil iska reebiyo baabkaan u baab yahay can nadfi shaybi timaha cirada ah in la tifo amaba la dhalijiyo waxaad arki jirteen dad odayaal ah muxuu ahaa bahal yaroo saa iskugu laamo bir ah an magiis magaciis ma aqaano saliya saliigo yaa sheekh qabada yarna ha saasay marka tartiib maanta o dhan inta majliska la fadhiyo ay saas u siibayaan saasoo u siibi saasoo u siibi ka isaga marka lama ogola sharcan nabigeena wuu diiday calayhi salatu slam xadiidka shan kun iyo siddeed iyo lixdanaad waa xadiis xasanan saxiixa qaala alimam nasbana qutay bn saciid can cabdilcaziiz ibni moxamed daarawardi waa saduuqun kaana yuxadidu min kutubi hayri fayukhti can cimaara ibni khaziyat alansaari laa ba'sa bihi can camr bni shucaybi can abiihi can jaddihi abiihi iyo camarba labadaba waa saduuq can jaddi cabdilahi bn camr bn caas radi allah rasul sl sl rsulka ale nahaa wuxuu diiday annadfi ashaybi timaha cirada ah, in eh, la siisiiba nabigeena wuu diiday calayhi salaatu asalaam baab idni maxaa shaybka waa nuur lmumin saa weyaan baab lidni in liisuidma ayuu baabkan u baab yahay bilkhidaabi in la xinaysto oo timihii garki iyo madax iyo eh, xino iyo la mariyo oo la bedelo ayuu baabkan u baabay xadiidka an kun iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qala imam nas abarna cubaydilah ibnu sacd ibn ibrahim alqurashi wa qala xadaanii cami adeerka waa yacquub ibn ibrahim alqurashi wa faadil qala xadaana abi abi wa ibrahim ibn sacd alqurashi wa xujatun tukulima fiihi bilaa qaadix can saalix ibn kaysaan almadani waa iqatu dabtan faqiih can mushaab الzuhri waa imaamkii qaala wuxuu yidhi mushaab qaala abu salma abu salm ibn cabdiraxman oo iqat muktira wuxuu yidhi ina abaa hurayrata abaa hurayra qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slm xa markuu sanadka dhammeeyey ayuu imam nasaai mar labaad soo bilaabay sanad kale uu taxwiiliyey wa ahbarana yunis ibn cabdilacla aلصadفi wa iqa qaala ambana ibn wahb cabdillah ibn wahb weeyaane qaala ahbarna yunis ibn yaziid اlayli wa iqa can shaab الzuhri can abi salmt cabdiraxmaan ahbara wuxuu u sheegay can abi hurayra abu hurayra ayuu ugu warramay ana rasul rasulka sal sl qal rasulkan wuxuu yidhi alyahuudu yahuudu iyo wالnasaara nasaarada laa tasbuqu laa tas maxaa kuu qoran sheekh biqu bikasri alba sooma laa tasbuqu hay alyahuuda yahuudi wanasaara nasaarada laa tasbuqu timaha sibqi iyo ma kalarayso kalar ma maryaan oo ma bedelaan weyaan fakhaalifuhum khilaafa ayuu nabiga le alayhi salaa slam xadidka shan kun iyo toddobaatanaad waa xadii saxiixa maxalushaahid waxaa weeyaan fakhaalifuuhum sabqigi ya nacam ha sabqiga laga hadla khitaabka loola jeeda tacbiir waxaa weeyaan tacbiiru اljuزi khiaabka waa tabiir ju tacbiir اlkuli wairaadaة اljuزi wa gabdhaha sooma taas baabkaas baab jira maaha baabkaas waa baab kale a laa yati yati yati yuxada ma sayati nacam waa yahay xadiidka shan kun iyo toddobaatanaad laakiin arrinta ayada yemantan ku arkay qaarkood waxaan ka arkay yutobiyada dad rag yeman ahoo laanmarsani yeeb baad u dhimanaysaa adduunka caadooyinka bani aadan kala duwana waaya xadiidka shan kun iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qala imam isxaaq ibn ibrahim alxandali wa iqatun tabtun faqiih qaala ambana cabdirazaq ibnu hamaam samcaan wa iqatun xaafid qaala xadana weliba musanif weeyaan qala xadana maca bn rashid alazdi wa iqatun tabtun faadil can zuhri can abi salamatin cabdiraxman an abi hurayrata can rasuli lah sal slam bimilihi xadiidka hore lafdigiisa laakiin waxaa kala duwan un sanadkin baa kala duwan xadiidka shan kun iyo kow iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai barna alimam nas abarna أخبرني الحسين بن حريث الخزاعي وثقة قال أنبانا الفضل بن موسى السناني المروزي وثقة ثبت ربما أقرب عن معه بن راشد الأزدي عن زهري عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة قال وحير أبو هريرة قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود يهودا إيوى النصارى نصارى لا تسبغ مكة ريسو ورينجي ما مريسو تمهذا تمهذا فخالفوه fakhaalifuu khilaafa calayhim korkooda khilaafa fasbiquu adinka timihii kala reeya haddii ay ciroobaan sidaa weyaan xadiidka konton shan kun iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي أخبرنا علي بن خشرم المروزي وأتي قال حدثني عيسى وهو ابن يونس الهمداني وثقة مأمون عن الأوزاعي عبد الرحمن عمر الأوزاعي وإمامك reer شام ثقة ويان عن الزهري عن سليمان بن يسار الهلالي مولاهم المدني وثقة فاضل faadilu أحد الفقهاء السبعة في عهد التابعين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وثقة مكثر عن أبي هريرة عن النبي نبي صلى الله عليه وسلم قال نبي إن اليهود يهودا إيوى النصارى نصارى لا تسبغ مكة لرئيس مكة لرئيس تمهد أما تمهد مكة لريان فخالفون خلافه ويان حديث شنكون يوم سدح تضبطنا ذو حديث صحيحة قال الإمام نسأل بن عثمان بن عبد الله البصري almasisi waa saduq qaala xadaana ciisa ibn yunis alhamdani wa iqat maamuun can hishaam bni curwa wa iqat faqiih can abihi abiis oo curwa bn zubayr waa sidoo kale asna can ibni cumar cbdulahi bn cumar bn khadaab radi allahu ta anuma qala cbdullahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxu uri sal slm ayiruu shayba ayiruu hayiruu ashayba nacam timaha cirada ah badela walaa tashabahu byahuud yahuudana isku shabahina xadiidka an kun iyo afar iyo todobaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala اimaam nas abarna xumayd ibnu mahlad ibn xusayn xumayd ibnu mahlad ibn xusayn fi sunan اkubra waxaa ku yeelo xumayd ibnu xumayd ibnu mahlad ibn xasan ibn xusayn ibn xusaynna waa iqaة habt lahu taصaniif qala xadaثna moxamed ibnu kunasa saduuq caarif biاlaadaabi waa ree bani asad qala xadaثna hishaam ibn curwa can cuثmaan ibn curwa ibn zubayr nacam zanjaweyhi miya zanjaweyhi iyo siibaweyhi baabkoodii wa marka laakiin waa hal nin amaba ibnu makhlad ama ibnu zanjaweyda waa isku hal nin weyaan kalama duuna waaya can zubayr ibn cawaam radia allahu tacala canhuma canhu qaal wuxuu yidhi zubayr ibn cawaam qaala rasu rasulka wuxu yh sl slm hayru shayba wartimaha cirada badela walaa tashabahu bilyahuud yahuud ha iswakaysanina wahay wa kilaahumaa hayru maxfuud baabu nahyi reebadiis kala biyu baabkan u baabi can khidaabi cilaamaysiga ama cilaanka in la mariyo bisawaadi madow in timaha madow la marsado reebada iska reebo baabkaan u baabin xadiidkan axaadiista noo imaan doonta waciid aad u tiro badan ayaa soo soo arooray timaha ama gar ha noqdo ama timaar madax ha noqdeena dhowr shay ayaa lagu sameeyaa waa mid iyaga oo uqaamo ah oo cad sidoodii ah sida uqaamadii oo kale yani miro cadcad ama suufka oo kale ah in la daayo waa qodob qodobka labaadna in madow tiqa la mariya waa qodob labaad qodobka saddexaadna in la maray katam oo madowga u dhow casaan yarna uu ku jiro qodobka afraad waa in la mariyo xinada caadiga ah oo casaanka xigto amaba jaallaha xaggeed xigto in la mariyo afartaas qodob ayaa meesha taalla midda la yidhaahdo muxuu ahaa in timihii sidooda loo daayo waa laga fiicany waa laga fiicany oo nabigeena ala sl sn o imaan doonta in la bedelo ayuu amar ku bixiyey hadda waad aragteenoo xaramka culimada xaramka joogta intooda badan waayeelada ah oo weyn ma taabtaan qaar xidna yara taabsiin oad arkaysaa ma isku dhibayaanba ta iyada waxaa weeyaan waa laga habboon yahay laakiin wax xaaraana ah ma ahan kow oo waxaa ka fadli badan oo ka wanaagsan in timahaas cirada la bedelo waa qodob laakiin xaaraan ma aha qodobka labaad waa timaha in madow laga dhigo madow oo tiq laga dhigo nusuus badan iyo waciid aad u badan ayaa ku arooray oo waxaa weeyaan in dembi weyn ay tahay ku aroortay saxaabada nabigeenana calayhi salaatu wasalaam rag aad u badan rag aad u badan ayaa timaha madoobeyn jiray timaha madoobeyn jiray qodobka labaadna waxaa weeyaan nahyigaas axaadiistaan qaadanaynaa saxaabada noo dambeeyane isna lama ogola waa qodob labaad inkastoo dee rag badan oo muxuu ahaa ahlu cilmi iyo dad ducaad iyo ay intay fatwada qaateen ay timahooda iska madoweystaan oo muxuu ahaa tiq ay u tahay waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxaa weeyaan middan caadiga ah oo casaanka ah ayada waa tan lisfaray oo war ma lahan haba yaraatee waa noo imaan doonta insha allah tabarak wa tacaala tan afraada u dambayso waa tan loo yaqaana katamka oo hadda beryahan loo batay katamka waxaa weeyaan markaad qofka fogta xag ka joogta waa madow marka u soo dhawaato ood indhaha saa yar tiraadana waxaa weeyaan waad arkaysaa in casaan uu ku jira katam ayaa la yidhahdaa waa midkaan hadda ay yidhahdaan brownka brownka weyaan taana ayadna ishkaal inay lehna waxaa weyaan ayaa muuqata oona haddana waan mari doonaa katam isagoo laleeyahay xadiista nabigeena calayh salatu salaam marka afartaa qaybood u qaybsamaa timaha bedelitaankooda caddaanka oon dhib weyn lahayn laakiin laga fiican yahay iyo madowga oo runtii dhankani kolley waxaan isleeyahay in la diido oo mamnuuc laga dhiga ayaa u dhow laakiin culimo badan ay qabaan inay dhib ay laheen saxaabada nabigeena qayb ka badan oo ka mid a ah ay isticmaaleen axaadiistana hadda noo imaan doontana ay diidayaan qayb saddexaad oo waxaa weeyaan midaan caadigo casaanka ah oo tilisfaraya katamka oo insha allahu tacaala isagana eh, casaankaas ay isku xugan yihiin afartaa qaybood ayuu u qaybsamayaa wallahu aclam ya katanku waa brown brown buni buni <laughs> meesha qaami kuma qorna buni yaa ku qorna guduudka ahaa Ah, maam marka waa katamka kaas weyaan alcumuum waa baabka lagu imtixaaman yahay ceeb alaasto nacam sheekh ah, sheekh xuseen marsan yahy kayga ataa marsan yahy lakin lama arkay ka sheekh xuseen ataa marsan yahy arkaysaa marka waa kan ninka rabo sheekh xuseen marsan yahy may arrimado ii marsan katab haddii adiga adiga fog tahay kaan iimow ma yeebow <laughs> ah. ama adiga adiga saa iskaga wada taa taada waxaad yeelaysaa saada ku ahaado adiga iyo xajaamac iyo tiimkiinan sidiina iskaga wata <laughs> saanad ku qurux badanteed waaya wadaad wadaad noo dhigi jiray eh, naylowtaarka oo sheekh cabdalle muraad dhihi jire caleyh raxmatullah hadduu dhintay waa yeelo markaaba ahaa aad indhaa ah. marka isaga wuxuu ah ragga marka qaba in timaha la madoobeeyo aad uu qanacsan yahy weliba marka yacni waa ka lagala niqaashi oo dhallinyarada waa taqaanaa dee aad bay u niqaashayaan dhowr iyo konton dal laga kala imaaday ama boqol dal waa lala niqaashi waxaa waye masaladii axaadiistii aan loo keeni wuxuu leeyahy waxaan adinka aad katamkatam ku haysaan ood yani isdhibaysaan haba isku dhibina war waxaa soo baxay bahal yaro muxuu ahaa oo oo saa looga buufini daqiiqa waaxida masqush baad gelaysa waad isku buufini fad waad soo bixi adigu wiil yara soo boodaysa saasuu dhihi jira xasuusta marka dad culimo oo waxaa jira aan u gabanayn oo dhankaas ku dhufanayaan marka haddii ka tamkaba aan joogna oo baabka intaan ka soo degnay meesha kale ka tama aan joogna aniga shucsahana la daayay raggana la midka ah jazakum allah khayran laakiin ficlan sawaadka mas'alo khilaafiya weeyaan laakiin katamka iyo muxuu ah xinaha caadiga oo casaanka ah waxa ishkaal ku sugan malahan waa amarka nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam waa noo iman doon haddaan maraynaaba waayo xadiidka shan kun iyo شhan iyo todobaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam ن akhbarna cabdiraحmaan ibn cubayd alxalabi alasadi waa saduq qaala xadaثna can abdlah cubaydilah wa bn camr الraqi alasadi mowlaahum wa iqaة faqiih rubama wahim waay can cabdاlkariim ibn malik اljazri wa iqaة mutqin can ibni cabaasin radia allahu tacala anhuma rafacahu ay ila الnabi sal slm anahu nabigeena ala sl qala wuxuu yidhi qowmun qolo yakhdibuuna marsanayaan oo ku cilaamanayaan bi hada sawaad madowgan aakhira zamaani zamanka aakhirkiisa aakhir zamanka ka xawaasil اlxamaami qolayda shafkeeda oo kale laa yariixuuna ma carfiyaan raa'ixata aljanna jannada carafteeda ma carfiyaan ayuu nabig leh sal allahu calayhi waali wasalam cilladda marka ay jannada u carfinaynin ma madowgan ay marsadeena mise hawlo kale u wehliin allahu aclam lidaalika culimadu hadda bannaynan sawaadka xadiidkan markay ka hadlayaan waxaa weeyaan ayaga u taalla waxay sheegayaan iyaga ay u taalla waxay sheegayaan waxaa laga yaabaa inay leeyihiin rag cusaad ah oo buqaad ah oo muxuu aha diinta alla bedelay oo noocaas oo noocaasa ah, wayaan laakiin xaaladoodii qayb ka mid umuu ah nabiga tilmaamaye waxay jannada u carfinaynin masawaadka ay marsadeen mis waa maya ayagaa laga rabaa ragga qaba inay bannaan tahay xadiikan jawaabta ayagaa laga raba ani shuqulku baliy ani kollayba ma qabo in timo la madowsada ma qabo mana aaminsani axaadiistan iyo kuwa lamidka ayaana muxuu ahaa ka cararayna qowman qolo ykhdibuuna bihada sawaad madowgan mxuu ahaa ku cilaamaysanayaan ama ku xidnaysanayaan aakhira zamaan ka xaasi ilxamaami qolayda shafkeeda oo kale qolayda shafkeeda inteeda badan muxuu yahay waa caddaan laakiin nooc qolayda ka mid ahoo qaybtan shafka inuu muxuu ahaa iyo sadrigeeda uu madowya inay jirta ayaa laga yaabaa laa yariixuuna ma carfiyaan raa'ixat aljanna jannada carafteeda ma carfiyaan ayuu nabig sal sl xadidka shan kun iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam kuna yunis ibn cabdilacla qaala xadaana ibn wahb qaala abarna ibn jurayj cabdimalik ibn cazmi ibn jurayj weyaane can abi zubayr maxamed muslim ibn tadrus can jaabir bn cabdillah radi allahu tacala canhuma ibnu jurayj waa iqatun habtun yursil wayudlis abi zubayr waa saduuqun yudlis can jaabir bn cabdilah radi a ta qal jabir cabdilahi utiya waxaa la keenay biabi quxaafa abu quxaafa ayaa la keenay waa abu bakr sidiiq aabihii yowma fatxi makata maalinta maka la furo ayaa la keenay wa rasuhu madaxiisana iyo walixyatuhu iyo mxuu ah garkiisana kaahaqaamati baydan haqaamada waxaa weeyaan waa geed mirihiisa ay aad u cad yihiin suufka oo kale aad u cadcad kaahaqaama bayadan xagga caddaanta faqaala rasul la sl sl slm ayiruu haada ayiruu badala haada cadaankan odaygan madaxiisa iyo garkiisa ay wadcad yihiin bishayin waxunku badela wajtanibuu sawaada madowgana iska ilaaliyo saasuu nabigeenna yidhi sal اllahu alayhi waaalih waslm wاjtanibu sawaada iyo laa yariixuuna raa'ixaة اljanna labadaasa marka ku dhegan dadka marka timaha madoobaysani saxaabada nabigeena qayb ka mida madoobaysata marka de marka waxaa laga yaabaa haddii aan dhihi layno naski baa jira naski baa jira hadii aan dhihi layno madowga waa la nasakhayo muxuu ahaa diidmadiisii aan dhihi layno goormaha xilligan waa taqaanaa waa fatxu maka waa cumriga nabigeena xiliyad u dambeysay waa calayhi الsalaatu wasalaam baabu اlkhidaabi biاlxinaa'i wاlkatam baabu اlkhidaabi in lagu cilaamaysto ama lagu xinaysto bilxinaa'i xinadii caadigeed oo taqaaneen oo casaanta ah casaanka ahayd sida xaaji aadankiisoo kale xagga kaasoo ujeedaan geeska ah iyo iyo walkatami iyo katamka kan sheekh xuseen oo kale ma garateen markii ninka katam rabo sheekh xuseen ha eego qofkii muxuu ahaa raba xinana xaaji aadan ha eego xagga ii fariisa ama halka ii fariisa halka ii fariisa halka ah halka ii fariisa khayr laqsi ahay naam haddii haya waxyaabaha ay ka hadlaan ay ka mid tahay laakiin imaam muslim baa soo saara xadiidka imaam muslim baa soo saara xaggee daciif ka noqonaya akhraja muslim laakiin kolleyba adiga dadka ayaga oo xaluqluuqanayaan ayaga adduunna la weydiinay akhira la weydiinay mogta annaga waxba nagama gelin waaye baabu alkhidaabi bilxinaa'i xinihi in lagu cilaamaysto iyo walkatami katamka ayuu baabkan u baab yahay katamka waa kan marka madow xigeenta oo madowga tiqta aan ahayn markaad qof usoo dhawaato unbaad garanaysaa inuu madow inuu muxuu ahaa inay madow ahayn laakiin inta xaggaad ka joogta waa madow madow weyaan buurta sooma arki markaad xagga ka fogta wax simanaad u malaynaysaa oo shay jarfan oo siman oo fargees amaba dhuuban omaa ilaa dalik markaa u tagtana saa ma aha waa saas oo kale waayo xadiidka shan kun iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam maxamed muslim الرازي وثقة حافظ قال حدثنا يحيى بن يعلى المحارب وثقة قال حدثنا أبي حدثنا به أبي أبيه أو أه يعلى ابن الحارث المحاربي وثقة إسنا عن غيلان ابن جامع القاضي وثقة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ابن أبي ليلى عبد الرحمن أبي ليلى الأنصاري وثقة عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي نحير أفضل ما غيرتم bihi ashamata afdalu maa shaykan ugu fadli badan hayartum aad ku badashaan bihi isaga ashamata cirada alxinaau waa xinada iyo walkatamu alxinaau walkatamu mujada katamka marka waxaa weeyaan wax ishkaal oo ku sugma xinaha iyo isaga waa isleeyihin ma garat war cadwa e e haye noo sheeka kee marka kii nabiga nooco ahaa e ya sheekh sheekh abd abd cabdilwaaxid wuxuu ku leeyahay sharaxa hoos wuxuu ka qabanayaa aaduu madowga ugu dhow lagama garanayo muxuuha leeyahay katamka waa kitaabo sharci hore waa ku hore waa ku baalguduudka hewa <coughs> waaya katamka maa kama naqana ah, aniga kama aqan katam ay ku qoranta baan isticmaalaynaa a ya ha ha nacam xamurko xarumeyna xamurka xamurka amaba baalka loo yaqaanaa isheega calaynta xamurka waa waa laga samaystaa ya gobka ha ha gobka calayntiisa xidna waa laga sameeyaa caadi markii la muxuu ahaa inta la yar tuma yaasha andhamey wax yarkaadiya meesha ragga waa jidboodani xadiidka shan kun iyo siddeed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa su-aalkaa maaha akhbarana ya akhbarana yacquub ibrahim adawraqi waa iqatun xaafid qala xaddaثani axmed saciid alqaطaan can اlأjlax ajlax ibn cabdillahi alkindi waa saduq الshiciy can cabdillaahi ibn brayda alaslami iqa can abi alaswad addayliy addu'lin waa la yihahdaa magaciisa waa aalim ibnu camr addayli aw du'li albصri alqaadi waa iqa can abi dar اkifaari radi اlahu taala qal wuxu yh abudar qaala rasuulka wuxu yih sl slm ina axsana maa shaykan ugu wanaag badan hayartum aad ku badashaan bihi isaga ashayba cirada alxina waa xina walkatamu katamka weeyaan xadiidka shan kun iyo sagaaliyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam abarna mxamed bn abdiرaحman ibn ashcata wa iqa qaala xadaثani moxamed ibn ciisa albaqhdadi iqaة faqiih qaala xadaثana hushaym bashir اlwasiti wa iqaة habtun yursil o ydlis qaala ibn abi leyla cabdiraحman wayan can ajlax falaqiitu اأjlax baan la kulmay faxadaanii can ibni burayda can abi اlaswad addayliy can abi dar اkifaari qaala samictu الnabi sal slm yqul isagoo ayaan ka maqlay ina min axsani maa shaykan ugu wanaag badan hayartum bihi shayba aad cirada ku badashaan ood ku doorisaan alxinaa waa xinahi walkatamu katamka weeyaan katamkana xinaha iyo wuxuu udhexeeyaa iyo madowga caadiga ah xadiidka shan kun iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qala imam naqt ibn saciid qala xadaثana cabtar ibn اlqasim azabidi wa iqa qala can ajlax can cabdilahi bni burayda can abiaswad adayli can abi dar ifaari qala wuxuu yih abu dar qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm ina axsana maa shaykan ugu wanaag badan hayartu bihi shayba ad cirada ku badashaan alxinaa walkatan khaalafahu aljurayri ayaa khilaafay wakahmas xadiid shan kun iyo kow iyo sideetanaad waa saxiixun bimaa qablahu qala aimam nasaai abarna xumayd ibn mascada waa saduuq qala xadadana cabdulaahi ibn saciid atamiimi waa iqatu dabt qala xadadana ajurayriy sacd ibn iyaas aljurayri waa iqa can cabdilaahi ibnu burayda qaala wuxuu yidhi cbdullahi burayda xadiidka muxuu noqday marka mursal ayuu noqday waa taabici isaga cbdullahi burayda qala wuxu yhi cbdullahi burayda qala rasul ll uri sl slam ina axsana maa shaykan wanaag badan hayartum bihi shayba cirada ku badashaan alxinaa waa xinihi walkatamu katam weeye xadiidka amas ibn xasan waa iq xadiikiisu ka warramay can abdilahi bni burayda annahu balaqahu ana rasul sl qa rsulka inuu yidhi in axsana maa shay kana ugu wanaag badan hayartum bihi shayba cirada aad ku badashaan alxinaa waxini walkatamu xadiidka shan kun iyo saddex iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa akhbarana alimaam anasai wuxuu yidhi akhbarna moxamed bashaar o bundaar qaala xaddatana cabdiraxmaan mahdi waa imaamki can sufyaan athawri can iyaad ibn aqiid asadusi waa iqa can abi rimtha qaala wuxuu yidhi abu rimtha ana aniga qaala waa saxaabi qala wuxuu yidhi abu rimtha ataytu waan imid ana anigi waabi abahi annabi nabiga u nimid sal slm wa kaana wuxuu ahaaday qad latakha mid mariyey lixyatahu garkiisa bilxinaa'i xina mariyey xadiidka شhan kun iyo afar iyo una dambey cashirkeena caaw insha allah tbarak watacaala waa xadiid صaxiixa ahbarna camr cali falas iqat xaafid qala xadana bdiraحman mahdi can sufyaan الthawri can iyaad bn laqiid can abi rimth radi اllahu canhu qala wuxuu yidhi ataytu الnabiya nabigaan u yimi sal slm wara'aytu waan nabiga ayaan ark sal slm qad lataqa isaga oo mariyey lexyatahu garkiisa bisufrati sufra waa xinihun sidaa marka damiirka hore xadiidka hore damiirkiisii oo lexyatahu nabiga uu noqona cala sl kan dambe ayaa noo hada wallahu aclam wsala allahu waslm cala abdi mustafa